bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin almucarafu biadaati tacriif alxarfu tacriifin aw illaamu faqad fanamatu carafta qul fiihi namad waqad tuzaadu laaziman kallaati walaana waladiina uma allaati walidiraarin kabanaati alawbari kadaa waqibta nafsa yaa qaysu sari wabacdu alaclaami calayhi dakhala lilamxi maa qad kaana canhu nuqila kaalfadli waalxaarifi wاnnucmaani fabihudaa waxadfuhu siyaani wqad yasiiru calaman biاlgalaba mudaafun ow mascuubu alkalcaqaba waxadfa aldi in tunaadi aw tudif awjib wa fii gayrihi maa qad tanxadif almucarafu biaadaati tacriif hada maxaluuh macaariftii uu tirinayey musannifka ee lixda ahayd halkani wuxuu ku sharxayey toddoba qayb ee wuxuu ku sharxayaa midjeedaa shan qayb shantii qaybkii u dambeeyey damiir ayuu ka soo bilaabay calam iyo ismul ishaaro iyo ismi mawsuul afartaa oo soo maray kii aadaad lagu tacliifiyeyna macaarifta intuu halkuu ku sharxayey kii ku dambeeyey isla markaana ugu macrifada yar oo waxaa ka macrifo badan afartii hore isim mawsuul ayaa ka macrifo badan mawsuulna ismu ka macrifo badan ismu calam ayaa ka macrifo badan calamna damiir ayaa ka macrifo badan kii la idaafeeyey baabkiisa baabul jiska labaad lowgii ayaan ugu tegi doonaa insha allah aqsaamkiisa iyo macrifadiisa meesha ay taagan tahay haddaba kii aadaaf lagu macrifeeyey wuxuu u halkii lagu hadaas inuu yidhaahdo ayaana ka wanaagsan oo ka caamsan almucarafu bial inuu yidhaahdo sabab uu soo wada dartay al lafdigaasi ayaa xarfu tacriifin macrifeen xarafkii ah aw illaamu ama laamta ayaa xarfu tacriife faqad oo keli ah fa namadu namad namadka oo carafta aad tacriifisay qul waxaad tidhaahdaa fiihi namadkaa dhexdii annamadu sidaa dhe yani wuxuu leeyahay musanifka raxmat ullaahi calayhi aadaadka wax tacriifinayo al oo iswadata weeye hamzada iyo laamta oo iswata khaliil binu axmed madhabkii ayaa sida qolo kale siiba weyhi madax ugu yahayna waxay leeyihiin may laamta keliya xarfu tacriifa hamzadana sabab ayaa loo keenay labadaa madhab ayuu sheegay laba madhab oo kalaa jiraayoo daciif ah labadaa madhab qolaa waxay leeyihiin hamzada oo keliya ayaa xarfu tacriifa ah. qolana waxay leeyihiin hamzada iyo laamto iswata xarfu tacriif weeye laakiin hamzada wadciga way ku dambaysay oo waag dambaa la keenay oo hamsatul waslinimay asal u leedahay afartaa madhab ayaa ku jira madhabka uu ka bilaabay ayaa ugu xoog badan madhabu khaliil binu axmed al iswadadkeeda inay tahay xarfu tacriif oo hamsada iyo laamtoo iswata ayaa waxaa loo dejiyey xarfu tacriifnima isla markaana hamsada hamsatulqaci bay asal ahaan jirtay ee xuruufta oo dhan marka laisku daro insha allahu tacaala bacdu hamsatilwasli baan ugu tegi doonaa xuruufta oo dhan marka laisku daro al mooye inta kaloo dhan hamsadooda waa hamsatulqaci alla wuxuu leeyahay khaliil binu axmed hamsadeeda lafteeda hamsatulqaci bay ahaan jirtay isticmaalka ku batay ayaa hamsatulwasli ka dhigay markuu isticmaalka ku batay ayaa wasli loo isticmaalaye hamsatulqacinimay asal u leedahay waddadaa ayuu mariyey ah, khaliil binu axmed siiba weyhi wuxuu leeyahay may laamta xarfu tacriif hamsadanna laamta oo reeban in lagu gaaro ayaa loo keenay oo hamsatul waslinimay asal u leedahay laamta in la reeba maxaa sababay haddii la kasriyo laamuljar ayay ku dhehgelmi haddii la fadxiyaana laamul ibtida ay ku dhehgelmi haddii la damin lahaana nadiir baan loo hayninoo laam laga bilaabay reeroo damisa weligeedba lama arko marka in la reebo dani ku kasabtay ku timid laamtii haddii la reebay dee hamsatulwasli in lagu gaaro laazim bay noqotay hamzada waa hamsatulwasli laakiin laamtaa xarfu tacriif ah hamsadana tacriifka shaqa kumale labadaa madhab ayaa ugu xoog badan labadaa madhab ayuuna musanifka sheegay al lafdigaa xarfu tacriifin weeye mubtada iyo khabar awillaamu waa mubtada khabarkii ka xadfan yahay awillaamu laamkaa xarfu tacriifa faqad oo keli ah faqadna xaalanimo in lagu nasbiyaa suuroobi karta mabniyu cala sukuun fii maxalli nasbin xaalo waxaa kaloo bannaan mubtada khabar loo xadfay in laga dhigo khabar waxay ujeedaa mubtadihiisii la xadfay ismulficli weeye in la yidhaahdo waxaasoo dhan waa laisugu khilaafsan yahay fa namadu namad namad waa jamaacada dadka ayaa namad la yidhaahdaa qayb bustayaalaha ka midana namad waa la yidhaahdaa fa namadu namad namadkaoo carafta aradta aad doontay tacriifahu macrifayntiisa aad doontay qul waxaad tidhaahdaa fiihi nabadkaa dhexdii annabad leh oo annabad marka aad tidhaahdo tacriif iyo macrifuu noqonayaa al ayaana tacriifi annamad fanamadun carafta nabad aad tacriifaysid mar haddii la tacriifiyey nabad macrifada dambe loo celinayaa maxay tahay carafta wuxuu u jeedaa aradta tacriifahu inaad macrifaysa aad doontay qul fiihi namad waqad tuzaadu laaziman kallaati walaana waladiina uma allaati walidiraarin ka banaatin aw bariikada wabita nafsa yaa qaysu sarii waqad tuzaadu al in la ziyaadiyaa suurowdaa laaziman zaydan ziyaadin laaziman ee laazima kallaati iyo walaana iyo waladiina iyo uma allaati weeye walidiraarin daruuro darteed in loo ziyaadiyana way suurowdaa ka banaatil awbari weeye wadibta nafsa yaa qaysu sarina kadaasna waa la al carabiyada saddex qayb ayay u qaybsantaa saddexdii qaybo musanifka dabaduu ka maray mid mawsuulkan ku soo marray wa sifatun sariixatun silatu al oo mawsuulkii mushtarag ay ka mid ahay midna mucarifo weeyaanoo ismiga nakirada lagu macrifeeya waa tan baabka uu ka bilaabo qaybka saddexaadna waa al zaa'ida al tacriifna aan faa'iidaynaynin mawsuul la aan ahayn oo xaraf ah meeshana zaa'idku ahoo la ziyaadiyey asha zaa'idadaa saddex qayb u qaybsantaa zaa'ida laazima iyo zaa'idatun lidiraari iyo zaa'idatun lilamxin saddexda qayb ayay u qaybsantaa saddexdaa musanif waa qor zaa'idatun lilamxin wuu soo wadaa zaa'idatun lidiraarin iyo zaa'idatun laazimatun labadaasuu halka ku sheegay zaa'ida laazim ee waxaa loo jeedaa ismigani calam ayuu ahaan jiray macrifuu ahaan jiray waayahay isagoo macrifo ahaa ee calam ah waagii magacan la bixinayey calamka ah ayaa waxaa lala saaxiibiyey al isagoo al wataa lala xijiyey khalaas ismigan macrifada ah ee calamnimaha ku macrifooba ama si kale ha u macrifoobee ismigan macrifada waagii la dejinayey ayay al saaxiib la ahayd oy alla la sida al yasac oo kale sida allaati oo sana magicii ah alcuzaa oo sana magicii ah alladiina iyo alulaa iyo allaati iyo ismigii mawsuule aan soo marnay ee asha watay ashii ku jirtay zaa'iday ahayd tacriif ma ayan faa'iidaynaynin laakiin zaa'ida laazimay ahayd oo kelimadan waagii la dejinayay ayay la saaxiibtay lagama goyni karo waayahay qaybta labaad al loo ziyaadiyey daruuro darteed daruuratu nadmi ayaa loo siyaadiyey ashaan daruuratu nadmi loo siyaadiyey waa al ku jirta ismi aan tacriifba aqbalaynin ismi in la macrifeeyaabaa iyan bannaanay sida xaalo iyo tamyiis oo kale ama ismi macrifo iska ahaa waagii la dejinayana al ayan la saaxiib ahayn ayaa al la geliya lidiraarin daruuro darteeda laloo geliya nadmi iyo shicir dartiid ayaa loo geliyey kaana daruura loo siyaadiyey waa yahay labadaa qayb ayuu halka ku sheegay musanif ziyaado laasimo ah oo ismigani waagii la dejinayay asha saaxiib la ahayd iyo ziyaado daruuro darteed loo siyaadiyey ismi macrifo iska ahaan jiray waagii hore ama nakiro ahoo in la macrifeeyaba aanay ayan bannaanayn in daruuratu nadmi darteeda al loo geliyo ashaa zaa'ida weeyaa daruura darteeda ayaa loo siyaadiyey labadaas waqad tusaadu in la ziyaadiyaa suurowdaa ashii zaydan ziyaadin oo laazima laazima laaziman waxay nacti ka tahay masdar maxduufa tusaadu masderkee zaydan ziyaadin laaziman ee laazima kallaati waa sana magicii waalaana waa darfu zamaan weliba waqti markaa la taagan yahay tusinayo waaladiina uma allaatii waa ismu mawsuul walidiraari daruura darteeda in loo ziyaadiyaa suurowdaa kabaraati alawbari kada wadibta nafsi yaa qaysusanii laba beed buu ishaarayaa oo shucaro hore ay lahayd baraati alawbari beydka uu ku ishaarayaa wuxuu yahay walaqad janaytuka akbucan wacsaaqila walaqad nahaytuka can baraati alawbari baraatu awbara waa calam calamuljinsi ah calamuuljinsina waxaan soo sheegnay calamushaqsiga meelaha uu ka shabahayaa inay ka mid ahay allinaan la gelin karin calamuljinsiga calamushaqsigu wuxuu ka shabahaa alla la gelin karin lix mawduc buu ka shabahaya alla inuusan aqbalaynin ayaa ka mid ahay haddaba baraatu awbara oo calamuljinsi ah nooc nabaadka ka mid mideena calamuljinsi u ah ayuu shaacirkaa algeliya daruuro darteeda walaqad nahaytuka can baraati alawbari beydkaasuu ishaaraya ee qeybta dambena wuxuu ku ishaarayaa tamyiiz alla geliyey qaybtuka lamaa an carafta wujuuhana sadata wadibta nafsa yaa qaysu can camar ayaa beytu shaacira ra'aytuka lamaa an carafta wujuuhana nin macnaha walaalkiisu dilay ayuu u goodinaya walaalkiisu dilay asna waa u goodinaya kaasu wuxuu leeyahay marka aan kaa maqannahay waa daarataayoo nimankii haddii aan arki lahaa baad leedahay laakiin markaadna aragto walaalkaadii camar ahaa dilkiisa raalli baad ka noqotaa ma danka meli maxaasuu ku wada waa jaahiil ra'aytuka lamaa an carafta wujuuhana wejigaannagii markaad garatay waxaan ogaaday sadanta inaad iska jeedsatay wadibta aad wanaagsanaatay annafsa min jihati naf ayaad raalli u noqotay yaa qaysu qaysow can camar camaroo walaalka ahaa dilkiisi baad raalli ka noqotay yacni maxalushaahidka waxa weeyaan wadibta annafsa annafsada waa tamyiiz tamyiizna asbaada nakirada in la tacriifiya cinda albasriyiin ayaan badnaanayn ayuu ka mid yahay al ayuu geliyey daruuratu nadmi ayuuna u geliyey walidiraarin daruuro darteed in loo siyaadiyaa suurowdaa ka banaatil awbari nabaadka banaatul awbar la yidhaahdo kale kadaa watibta waad wanaagsanaata weeye annafsa min jihati naf ayaad u wanaagsanaata yaa qaysu qaysow qayskii assarii sayidka ahayo assaridaa beydka kuguusan jirna asagaa ku tamimanaya wbacd laclaami calayhi dakla lilamxi maa qad kaana canhu nuqila kalfadli wاlxarifi wاnnucmaani fadikru da waxadfuhu siyaani wa bacdu aclaami calamyaalo qaarkii dakhala wuu galay lafdigii al ahaa calayhi bacdul aclaam ayuu galay lilamxi maa shay milicsigii ayuu u galay qad kaana bacdul aclaam uu ahaa nuqila mid la soo raray canhu xaggii wadaalika kalfadli iyo walxaarifi iyo walnucmaan weeye fadikru daa kaa sheegidii iyo waxadfuhu xadafkiisi yaani waa siman yihi qaybtii saddexaad ashii zaa'idada ahayd ayuu halka ku sheegayaa qaybtaas saddexaad waxa weeyaan qayb asha loo siyaadinayaa lillamxi limulaaxadati shayin wax la milicsanayo ashaasi waxay gashaa ismiga calamkee laba shardi laga helay ismi calama laba shardina laga helay ayaa asha lamxiga tusisaa ay gashaa labadaa shardi ismiga calamka ee manquul waa inuu yahay oo annagii soo qaybinay calamka manquul iyo murtajal ayaan usoo qaybinay soo ma ahayn wa minhu manquulun ka fadlin waasad wadur tijaalin ka sucaada waudu calamka murtajalkaa al lama gelin karo ee calamka manquulkaa ayaa al la geliyaa manquul waa inuu yahay waa shar shardi labaad calamkani meeshii laga soo raray waaguu joogay al waa inuu aqbali jiro yacnii ficliba haddii laga soo raray ka warran al lama gelin karo daruuratu nafdi waxaan ahayn looma gelin karo oo nin ayaa waxaad u bixisay yadribu ama shaaba qarnaaha baaba nin ashaaba qarraha in la yidhaahdo wax baan milicsanin laa yajuus wax bannaan maaha waayo shaaba ficligaan almagu usan aqbali jirin waaguu ficliga ahaa maxaa shardi ah calamkani waa inuu manquul yahaye meel laga soo raro shardi labaadna waagiisii hore calamkani inta aan calam laga dhigin al waa inuu aqbali jirin labadaa shardi marka la helo waxaa bannaan al in la geliyo calamkaa manquulka marka la gelinayaana waxaa loo gelini macnihii laga soo radaad milicsani nin ayaad xaarif u bixisay xaarif ninkan intaan loo bixinin ismi faacil buu ahaa oo min xarata ka yimid xarata beertii buu qoday fa huwa kii wax qodayo wey waa ismi faaciloo min xarata ka yimid haddaba ismigan faacil macnihiisa wuxuu ahaa beer qoditaan soo maahan oo ruuxa beer inuu sameeyo beer falo xaarif ninka la yidhaahdo macnihii ismigan uu lahaan jiray waagii hore ee beerqoditaanka ahayd ayaad milicsani kaasaad al sidaa u gelin alxaarif baad leedahay waa yahay haddaadan milicsaninna al gelin maysan oo xaarif keli marka aad tidhaahdo ismigan daatada uu tusinaya keliyaad u jeedaa haddii alxaarif aad tirana ismigan daatada uu tusinaya maceeda waxaad milicsanaysood eegi hayd macnihii waagii hore ismigan loo isticmaali jiraye beerqodidda ahayd waxaa la mid ah asad ayaad nin u bixisay asad daatadan magac uu yahay oo keliya haddii aad eegto algelin maysa macnihii laga soo raray libaaxnimadii haddii aad eegtana alasad aad leedahay oo macnihii libaaxnimadaad eegi oo geesinimadii iyo sababkii loogu bixiyey ah nucmaan ayaa ka mid a nucmaan asalka dhiiggaa la dhihi jiray dhiiggaa nucmaan la yidhahda weliba aadka u gududan ninkan magaca looga dhigay oo keliya haddii aad eegto nucmaan baad leedahay gaduudkii uu tusin jiray haddii aad eegtana annu annucmaan baad leedahay haddaba asha gelinteeda iyo gelin la'aanteeda laba macnay ku kala socotaa iyo garo ibnu maaliga wuxuu yidhi fadirku daawu xadfuhu asha in la geliyo inaan la gelinin waa siman yihin xagga tacriifkuu ku wadaa oo ismigan waagii horeba macrifuu iska ahaayee calan buu ahaayee asha macrifanimo uma siyaadinayso ayuu u jeedaa ee kuma jeedo ashani macno kuma taagna oo wax macnoy tusi lama arko sidaa uma jeedo ibnu caqiilka raxmatullaahi calayhi sidaa ayuu u fahmay musanifkana uu gushiyey oo wuxuu ku gushiyey fadikrudaa waxalfuhu siyaanina uu leeyahay wax jira ma uu leeyahay asha in la geliyo in la geliyo inaan la gelinina laba macno ayay kala tusini mar haddii ay laba macno kala tusini ma siinna sidaa ayuu ugu fasiray laakiin waxaa wanaagsan in la yidhaahdo musanifka wuxuu u jeedaa ismigan waagii horu macrifo ahaayo oo calam ahaaye al haddii la geliya haddaan la gelini midna macrifanimo u siyaadi mayso haddii laga bixiyaana macrifanimadii ka dhinmi mayso wa bacdul aclaami calamyaalo qaarkooda dakhala wuxuu galay lafdigii al ahaa calayhi bacdul aclaam ayuu galay lilamxi maa shay milicsigii dartii ayuu u galay qad kaana canhu nuqira bacdu mubtada weeye alaclaami mudaafin ilayhi dakhala ficli maadi faacilka waa damiir mustatir oo taqdiiruhu huwa wuxuu u noqonayaa al calayhi damiirka ku jiraa bacdiga u noqon jumladana waa khabar calayhi damiirkaasaana rabtinayaayo jumlada khabarcdaa inay raabit u baahan tahay musanifkaaba soo wadaa baabulmubtada walkhabar waa yahay ficliga dakhala marfuuciisa oo damiir noqday mubtadihii khabarka uu ka ahaa uma uusan noqonin damiir ee wuxuu u noqday al oo meelo kale aan ku soo sheegnay haddaba khabarka wuxuu ku socday mubtadihii lahaa midaan ahayn alkhabaru jaraa calaa kayri man huwa lahu khabarka ciddii lahayd cidaan ahayn ayuu ku dul socday ibnu maaligana wuxuu keeni doonaa waabrizanhu muطlaqan xaydu talaa maa laysa macnaahu lahu muxasalan mar haddii khabarka waxa uu rafcinayo mubtadaha usan u noqonaynin damiirka baris in laga dhigaa waajibe musnadkan lagama dhigi karo waxaa isku keeni doona laakiin waa masale khilaafi ah meesheedaanan ku arki doonnaa insha allahu tacaala wejka uu maray basriyiina wataayo waa laga xoog badan yahay wa bacdulaclaami calamyaala qaarkooda dakhala bacdulaclaam wuxuu galay calayhi al ayuu galay dakhala wuxuu galay lafdigii allahaade calayhi bacdulaclaam ayuu galay lilamxi maa shay milicsigii dartii ayuuna u galay qad kaana bacdulaclaam uu ahaaday kanna waa la mid maada mawsuulada ah qad kaana canhu nuqila jumladeeda lagu silaynayo kaana ismigeeda waa damiir mustatira kaana damiirkaana wuxuu noqonay bacdulaclaam nuqila jumladeedana waa khabarkii kaanada naa'ibulfaacilkana bacdulaclaam ayuu u noqoni maada mawsuulada canhu damiirka ku jiraa u noqon silatu ljanada calaa gayri saaxibiha walam yurazil liamni lamsi masalada haddoo kale wey wa bacdulaclaami calamyaala qaarkooda dakhala bacdulaclaam wuxuu dakhala lafdiga al ahaa wuxuu galay calayhi bacdulaclaam lilamxi maa shay milicsigii dartii ayuuna u galay qad kaana bacdulaclaam u ahaaday nuqila bacdulaclaam mid la soo raray canhu maaga xaggii laga soo raray kalfadli master ayaa laga soo raray fadala masterkeedii weeye oo sharaf iyo qiimo iyo dheeraad inuu lahaan jiray macnahaasuu tusin jiray macnahaasaa la biicsanayaa asha marka la gelinayo waalxaarifi isbifaacil ayaa laga soo raray oo ninka beerta qudo ah wannucmaani oo dhiigga laga soo raro oo guduud la milicsanayo fa dikru daa kan sheegiddii al ayuu u jeedaa iyo waxadfuu xadafkii yaani laba siman wey wqad yasiiru calaman bilgalaba mudaafun ow masxuubu alkalcaqaba waxadfa aladii in tunaadi ow tudif awjib wa fii gayrihimaa qatan xadif waqad yasiiru inuu noqdaa suurowdaa mudaafun mid la idaafeeyey ow masxuubu al mid lala saaxiibieyey calaman calam inuu noqdaa suurowdaa bilgalabati bisababi lgalabati galaba sababkeeda uu ku noqdo kalcaqabati waa caqaboo kale waxadfa al wawjib waajibi xadfa al al xadafkeeda waajibi dii ee tana in tunaadi haddii aad u nidayso ismiga ow tudifa maada idaafayso wa fii gayrihimaa waqad tanxadifu al inay xadfoon taas u dhowdaa fii gayrihimaa labadaa keyrkooda inay ku xadfoontana wax dhici kara wy halkani mas'ale ayaa munaasiba ahaan ugu sheegayaa musanifka mas'aladani min baabil calam bay ka tirsan tahay calam inuu ku sheego ayayna ahayd laakiin al ayuu isaga munaasabeeyey masaladaa waxa weeyaan calam waxaa jira calamulhalaba la yidhaahdo aclaamta waxaa ka mid ah qeyb calamulhalaba la yidhaahdo calamun bilwadci iyo calamun bilhalaba calamulhalaba waxaa loo yaqaanaa magacan waagii hore calam ahayn ruux gaar ahaaneed magacan ma uusan lahaan jirin isticmaalka ku batay dartiisa ayaa ruux gaar ahaaneed u bixiyey ama shay gaar ahaaneed u bixiyey isticmaalka qaalibnimadiisa ayaa calam ka dhigay ee ismigan calam ma uusan ahaan jirin ismiga calamulghalabaha wuxuu noqon karayaa ismi alwati waagii hore iyo ismi mudaaf iyo mudaafu ilayhi ka kooban miaal aan ku siiyo si aad u fahamto almadiinatu lafdigaasi wuxuu magac u ahaan jiray magaalo kasta magaalo kasta almadiina in la yidhaahdo munaasib bay ku ahayd oo almadiina lafdigani calam ma uusan ahayn cid gaar ahaaneydna ma ayan lahayn waagii hore markii dambe eh, madiinatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ayay calamulghalaba u oo almadiina haddii la yidhahdo muslimiinta dhexdooda lama fahmayo ilaa madiinatu rasuulillaahi mooye laakiin wadci ahaan iyo dejin ahaan lafdigan almadiina magaaladaa looma dejinin bal magaalo gaar ahaaneedoo loo dejiyaba ma ayan jirin magaalo kastaba almadiina in la yidhaahdo ayaa ku rumoobi lahayd isticmaalkii oo ku batay dartiisa ayaa magaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam almadiina calam uga dhigay waa ismi alwato islamarkaana calam noqda alcaqabatu lafdigani wuxuu magac u ahaa waddo kastoo buur marta fuulitaankeeda iyo maritaankeedana dib uu keenayaa caqaba la dhihi jiray waagii dambena meel gaar ahaaneed caqabatu kubraa oo meesha la ganta ah iyo ma ahee caqaba ayla meel la yidhaahda ku taallo ayay calam u noqotay calamkanna calamul wadci iyo dejin magac uguma aya noqoninee halabay magac ugu noqotay oo isticmaalkaa ku batay waxaa suurowdaa laba ismi oo mudaaf iyo mudaafu ilayhi isu ahaa ruux gaar ahaaneed inuu haalib u noqdo ibnu cumara lafdigani wuxuu ku rumoobi lahaa aslulwadcigiis wiil kastoo cumar uu dhalay cumar wiilashiisoo dhan ibnu cumar in la yidhaahdo mid walba ayuu ku rumoobi lahaa waagii dambese wuxuu calamulkalaba u noqday cabdullaahi bnu cumar oo ibnu cumar haddii la yidhaahdo cabdullaahi bnu cumar inaan ahayn looma yaqaano cabdullaahi bnu mascuud iyo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo kullina waa la mid oo ibnu cabbaas haddii la yidhaahdo ama ibnu mascuud la yidhaahdo cabdulaahiyaasha mooye cid kale oo uu ku dhacaya magaca ma jiro calamkanna waagii hore iyaga keli a ah looma dejinino cabdulaahi ibnu cabbaas markuu dhashay looma bixinin ibnu cabbaas oo magacii loo bixiyeye aabbihii iyo hooyadii ay u bixiyaan ibnu cabbaas muusan ahayn ibnu cabbaas cabbaas wiilkii weeye lafdiga macnihii wiilkastuu cabbaas dhalana ibnu cabbaas in la yidhaahdaa ku rugoobi lahay laakiin waagii dambe isticmaalku ku batay dartii ibnu cabbaas haddii la yidhaahdo cabdulaahi ibnu cabbaas cidaan ahayn ku dhici maayo isagaa ayuuna calam u noqday calamun bilqalabana weeye haddaba kii la idaafeeyey alla sahliyo ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo kii asha watay oo al ku macrifoobay sida almadiinatu iyo waxa la midka ah laba jeer ashaa in la xadfa waa waajib ismiga haddii loo nideeyo al in laga xadfa waajib waliddiraarin wabidiraari husa jamcu yaawa al ilaa maca allaahi wamaxkiyiiljumal buu musanifku keeni doonaa baabu nida al iyo nida in la kulmiyaa maba bannaanaba ilaa maca allahi lafdiga allah yaa la ogol yahay yaa allahu waadihiga iyo wamaxkiyiiljumal jublooyin la xikaayoonay azayd alrajulu qaa'imun aad nin u bixisay alrajulu qaa'im ee markaad u nidaynaya yaa alrajulu qaa'im baad leedahay jublooyada la xikaayoonayana waa la ogolyaha lakiin wax kale lama ogola daruuruu noqonaya waaya haddaba ismigan almadiinatu in loo nideeya haddii la doono yaa madiinatu ayaa la dhihaya yaa almadiina wax jira maaha waxaa lamid ah haddii la idaafeeyo oo madiina rasuulka u idaafay calayhi salaatu wasalaam madiinatu rasuulillaahi baad leedahay ee almadiinatu rasuulillaahi wax jira ma aha waqad yasiiru min akhwaati kaana annaaqis yarfacu lism wayansibu alkhabar saaradani mudaaricu saara weeye mudaafun iyo masxuubu al waa ismigoodi ismigeedi wey calamanna waa khabarkiioo nasiibsan waqad yasiiru inuu noqdaa suurowdaa mudaafun ismi la idaafeeyey ow masxuubu al al mid lala saaxiibiyey kalcaqabati caqaboo kale weeye calaman calam inuu noqdaa suurowdaa bilhalabati bisababi lhalabati halaba sababkeedana ku noqdo waqad yasiiru inuu noqdaa suurowdaa calaman calam inuu noqdo bilalabati bisababi alghalabati sababkeedana ku noqdo mudaafun ismi la idaafeeyey ow mascuubu al mid lala saaxibiyey kalcaqabati weeye wa xadfa al wawjib waajibi awjib waajibi xadfa al al xadafkeedii ee tan ah in tunaadi haddaad u nidayso aw tudif ama aad idaafayso wa fii waqad tanxadifu al inay xadfoontaan sugowdaa fii hayrihimaa labadaa waxaan ahayn inay iska xadfoontana waa dhici karta laakiin ma badnay qaliil wey aad bay u yar tahay والله أعلم وصلى الله وسلم